alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala alihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaahu wabacd asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaynu ku guda jirnay kitaabkeennii almabaadi اlmufiida fi musطalixi اlxadiid ou qolay <clears throat> sheekha la yidhaha cabdiraxmaan cabdalla ibn axmed alyaryani xafidahu llah oo min mashaayikh ilyaman ka mid ah waxaynu maraynay ama aynu weli ku jirnay baabka uu maalifu kaga hadlay raximah llah inay ka mid tahay asbaabta xadiiska lagu daciifiyo altacnu fii dabd raawi in wax laga sheego ama la duro tacni macnawiyaa loo jeedaaye raawiga xifdigiisa raawiga xifdigiisana waxyaabaa lagu dacniyo asbaabta lagu dacniyo sababaa keena in wax laga sheego sheekhu waa uu ka hadlay waxaanu sheegay ilaa shan ka mid a ah. waxa aynu maraynay inay asbaabta waxyaabaha keena raawiga in xifdigiisa wax laga sheego ka mid a ah, in asbaabaha keena raawiga in xifdigiisa wax laga sheego ay ka mid tahay in raawigu uu khilaafo markuu xadiiska dad la wariyo inuu dadkii khilaafo waadix ikhwaan mukhaalafadaasina noocyo dhowra inay leedahay ilaa shan nooc ayaynu sheegnay waxay noogu dambaysay mukhaalafatu raawi sahwan aw wahaman biziyaadati raawin fi ahnaa'i sanad baynamaa atqanu minhu yarwi alxadiida biduni hadihi ziyaada maca atasriixi bاsamaaci fi mowdici ziyaada wa hada huwa almaziid fi mutasil اlasaniid wqad yakunu صaxiixا waqad yakunu mucallan raawibaa ruwaad wuxuu la wariyey xadiid xadiidkaa isaga iyo ruwaadda kale ay wada wariyeen wuxuu si sahwiya oo kama ah yaa si saawiya oo aan aan ahayn u kas aan ahayn wuxuu ugu daray sanadkiisii raawi aan ku jirin ayuu ziyaadiyey nacam raawigaasi uu ziyaadiyey labada raawiya uu u dhexaysiiyey waa laba nin oo iyagu xadiiskan si toosa ah u kala maqlay waadix ikhwaan raggii raawigan ka idqaanka badnaa ee xadiiska la wariyeyna siyaadadaa isagu uu wariyey raawigaa uu labada raawi dhex geliyey may sheegin muxuu kugu yihi sheekhu baynamaa atqanu minhu dadkii isaga ka idqaanka iyo xifdiga iyo sugidda badnaa raawiga halkaa uu geliyey iyagu may gelinin ee labada nin ee u dhexaysiiyey toos bay isugu xigsiiyeen waxayna weliba sheegeen inay wax kala maqleen xadiiskaa kala maqleen waadix ikhwaan maxaa la ydhaha baynu almasiidu kii lagu daray fii esh fii mutasil ilasaniidi kii asaaniiddiisu xidh xadiis sanadkiisu xidhiidhsan yahay shaygii ziyaadada ahaa ee lagu daray waxay yidhaahdaan ahlulcilmigu wabilmithaali wbilmithaali a yatadixu almaqaamu mihaalku hadalku ku caddaadaa bal warkan dhegeyso imaam lbukhaari raximah اllah waxa uu soo saaray xadiis uu wariyey uu ka wariyey sheekhiisa xajaaj ibnu minhaal xajaajna uu yihi xadaanaa shucba sheekhiisa shucba oo ka qaatay wuxuu yihi qaala xadaanaa shucbatu qaala ahbaranii calqamat bnu marhani samictu sacd ibnu cubaydata can abi cabdiraxmaan asulamiyi can cuhmaana radia allahu canhu can nabiyi sal allahu alayh wasalam qaala khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah wacallamah qala waqrأ abu cabdiraxmaan fi imrati cuhmaana xata kana alxajaaju qala wadalika aladi aqcadanii maqcadi hada hada alxadiid markuu sharaxaayey kadalika wuxuu ka wariyey imam bukhaari hada alxadiid min ariiqi abi nucaym qala xadaana abu nucaym qala xadaana sufyaanu an calqamata bni marhad can calqamata bni marhad can abi cabdiraxmaan asulami can cuhmaan bni cafaan eg sanadka kuma jiro marka labaad sacad ibni cubayda oo loo dhaxaysiiyey calqamata bni marhad iyo abi cabdiraxmaan asulami xaafid ibnu xajar raximah ullah markuu xadiiska u yimi u sharaxaya wuxuu yidhi qowluhu can sacad ibni cubayda kadaa yaquulu shucba sidaasuu shucba sheegay yudkhilu wuxuu soo gelinayaa bayna calqamata bni marhad iyo wa abi cabdiraxmaan asulami labadada dhexdooda wuxuu gelinayaa sacad bnu cubayda maaragtaad saasuu saasuu shucba u wariyey wa ya ayuha alikhwa ishkulna imaamun imaamun min aimati hada shan amiiru lmuminiina fi lxadiid raggii la baxay wey ya shucbat bn xajaaj alwasit xadiiska shucbe waxaa la wariyey imaam aan isaga ka dhicin oo la dhaha sufyaan ibnu saciid athawri markaasuu wuxuu ku khilaafay siduu shucba u sheegay wuxuu yidhi isagu wuxuu u wariyey xadiiska wuxuu u wariyey inuu calqamata bnu marthad uu toos uga wariyey xadiiska abi cabdiraxmaan asulimi oo aanu sanadka ku jirin sacad ibnu cubayde oo labadooda udhexeeya markaasuu wuxuu yihi xaafid ibnu xajar wakhaalafahu sufyaan thawriyu faqaala can calqamata can abi cabdiraxmaan walam yadkur sacd ibnu cubayda sacad ibnu cubayde ma sheegin waqad rajaxa alxufaadu a'imadii xifdiga loo daba fadhiisan jiray raggii shaanigana xadiiska ehelkiisa ahaa ee war kan yaqaanay nimankii cilmiga ka feedho buuxsaday ee aimatu ahli lxadiis waxay rajaxeen riwaayata thawri imaamu sufyaan athawri riwaayadiisa aanu ku dhe aanu ku jirin sanadka kuma sacd ibnu cubayda wacaddow waxay ku tiriyeen riwaayata shucba min almazidi fi mutasil lasaniidi waay imaamu tirmidi muxuu yidhi kaana riwaayata sufyaan asaxu min riwaayati shucba riwaayada sufyaan baa u eeg inay ka sixo badan tahay riwaayada shucbe aima waaweyn ba halkan iskhilaafta muxuu imaamu e, tirmidi u yihi kaana leanna mararka qaarkood muxadiiintu iyagoo qaacida isku waafaqsan bay mihaalka isku qabsan karaan wuxuu sidaa u yidhi macallinkiisa bukhaari labadii riwaayaba wuu wada wariyey kaana uu bukhaari arka labada riwaayaba inay sax yihiin oo calqamata bnu marsad marna xadiiska sacad ibnu cubayd uu ka wariyey marna abi cabdiraxmaan asulami buu toos uga wariyey kaanahu bukhaari labadii riwaayadood markuu sheegay uu leeyahay labada riwaayaba waa waa sax saa awgeed buu tirmidi u yihi kaana riwaayata sufyaan asaxu min riwaayati shucba ma garatay sheekh mm-hmm. wa ama faأkرaجa الطريqين fkaأنه ترجح عindه أنهma جميعا محفوظان فيحمل على أن علقمة سمعه أولا من سعد ثم لقي أbا عبدالرحمن فxdثه به أو سمعه مع سعد من أbي عبدالرحمن فتثبته فيه سعد ويؤيد ذلك ma في رواية سعد بن عبيدة من الزيادة الموقوفة إلى آخر كلامه kalaam aada u qiimo badanoo dee kalaam ahlulcilmiya ayuu sheegay xafid ibn xajar raximahullah wuxuu yihi sheekhu ta waxaa ka mid a anwaacda mukhaalafatu hiqaadka waxaa filaya inay noocii lixaad tahay mukhaalafatu raawi raawigii inuu khilaafo keyrkii ku khilaafo biidraajin fii matni lxadiidi inuu matniga xadiiska wax ku daro aw sanadihi sanadkiisa uu ku daro wahada huwa almudraju kaana mudraj baa la yidhahda anwaacu culuumi lxadiis waxaa ka mid ah ayuha alikhwa nooc la idhaha almudraj almudraj waa maxay shay aan xadiiska matnigiisa lafdigii nebigu uu ku hadlay ee laga soo wariyey aan ahayn ayaa raawi ruwaadda kamidi ku daraya mana caddaynayo inuu hadalkaasi aanu xadiiska ka mid ahayn marka qofkii maqlay muxuu malaynaya muxuu malaynaya inuu xadiiska ka mid yahay inuu xadiiska ka mid yahay waay marka mudrajkuna wuxuu galaa fi lisnaad wa fi lmatni labadaba labadaba wuu galaa waa laga yaaba in isweydiiso oo mudraj saa lagu garanaya mudraj saa lagu garanaya almazid fi muttasil asaniid iyo mudrajka farqi baa udhexeeya insha allah kutubta dambe inoogu iman doonta ha isku dabaqin hadda keliya waxaad isku daydaa inaad fahanto mid walba gaarkiisa fahanto mudraj waxa weeye waa shay lagu daray matnigii xadiiska matniga xadiiska hadduu marfuuc yahay de waa hadalkii nebiga soo ma in hadalkii nebiga shay lagu daro oo ruwaadda qaarkood ku daraan dabadeedna aan welibana aan laga faslin oo aan la kala faslin oo la caddaynin oo la odhan intaas hadalkii nebiga ka mid maaha intaas hadalkii nebiga ka mid maaha waay haddii la kala caddeeyo ma mudraj buu noqonaya ya maya maxaa mudraj loogu bixiye hadalkani wuxuu ku dheehmayaa u ekaanaya oo qofka saamicahay u malaynaya ee aan garanaynin khabiirka ku ahayn muxuu u malaynaya inuu hadalkii nebiga wada yahay sal allahu aleyh waala alih wasaxbi wasalam sidee lagu gartaa duruq baa lagu gartaa yani kala duduwan ahlulcilmigu ay caddeeyeen kutubteena dambe bay biidn illahi tacaala inooga iman doontaa ayay inooga iman doontaa naam <clears throat> imaam lbukhaari wuxuu soo saaray wuxuu soo saaray min xadiisi cali bni cabdillaahi <clears throat> sheekhiisa ali bn cali bn cabdillahi almadini qala xadaana sufyaanu qala xadaanii sumayu abi salixin can abi hurayra radi allahu canhu radi allahu canhu qaala kana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yatacawadu min jahdi اlbala'i wa daraki الshaqa'i wa suuءi اlqada'i wa shamaatat اlacdaa qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi alxadiidu halaasun nebigu xadiiska saddex shay buu ku sheego alla ka magan galay zidtu ana waaxida aniguna anaa mid ziyaadiyey laa adri garan maayo ayatuhunna hiya tii aan siyaadiyey tay tahay garan maayo imse shee baa meesha lagu sheegay kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yatacawadu billahi min jahdi اlbala wa daraki shaqa wa suui اlqada wa shamaatati lacda afartaa shay aan sheegay buu yihi sufyaan afarta shay xadiiska nebiga laga wariyey saddex shay buu ahaa anaa mir ku daray laakiin midhii igaga darsantay garan maayo muxuu sameeyey marka min baabi alcadli min baabi adaa'i alamaanati min baabi nusxi ayuu labadiiba wada sheegay maadaamuu kala garan waayey wuxuu ka baqay hadduu mid iska goosta inuu tuu nebigu sheegay noqoto haddama garad dabeedna wuxuu door biday intuu afartiiba sheegay inuu war afarta nebiga xadiiskiisuu saddex buu ahaa la socda xabad baan ku daro igaga darsanto xabaddii waa gara waayey nimayo bal dekadaa u fiirso iyo amaanada iyo diinta sheekh dadna maanta way iska duryamayaan dhar ya way iska duryamayaan diinta ilaahay waxaan meel laba kaga jirin bay sheegayaan axaadiis laa asla lahaa ayay nebi maxamed sala allahu alayh wasalam u tiirinayaan waa waxaana kamida waxaana kamida waxyaabaha uu yataasa mima yut yata mima yuta'asafu lahu waxyaabaha qofka murugada geliya waxaa ka mid a in nin cilmi lagu tuhmayaa in tuddadiisa soo hortaaga axaadiis laa usula lahaa aslan dadka u sheego dadnaa nebigaa yidhi nebigaa yidhi ya laqad asmacta low naadayta xayan walakin laa xayaata liman tunaadi walow naara nafakta biha adaa'at walakin anta tafuqu fi ramaadi laa adri garan maayo ayatuhunna hiya xadiiskaa saasuu kusoo saaray alimaam muslim raximah llah xaafid ibnu xajar wuxuu yihi qawluhu qaala sufyaanu sufyaanku waa sufyaan bnu cuyeynat alhilaali huwa bnu cuyeynata raawi alxadiid almadkuur wa huwa bisanadi lmadkuur qawluhu alxadiidu halaaثun zidtu ana waaxida laa adri ayatuhuna alxadiidu almarfuucu almarwiyu yashtamilu calى halaasi jumalin min aljumal اlarbac wraabicatu zaadaha sufyaanu min qibali nafsi uma khafiya zaadaha sufyaanu ma banaanta in la dhaa zaadaha sufyaanun saas ma banaanta haya jamaca sida hore carabka iga qaatay yajuuz ha leesh yajuuz wala maa yajuuz a nimankii naxwa rugay maya sufyaan ma la tanwiinin karaa ha naam leesh muxuu maala insarif ku noqon aliftiyo nuunta sufyaanun ka eesh hmm. eh. <clears throat> markaa sidaa loo sheegay maala insarif baa siday u badan tahay inu maala insarifiy saa awgeed sufyaan ayaa ahlcilmigu dhahay uma khafya calayhi tacyiinuhaa waraabicatu zaadaha sufyaanu min qibali nafsihi uma khafiya calayhi tacyiinuha haddaba culimadu waxay sheegeen oo riwaayaad kale ku soo arooray in khaslada uu ziyaadiyey sufyaan bnu cuyeyna ee ka ishkaalka gashay inay tahay shamatat lacda markaasuu wuxuu yidhi xaafidku waakhrajahu jawzaqiyu min ariiqi cabdillahi bni hashim can sufyaan fakhtasara cala alaasatin uma qaala qaala sufyaanu washamaatat lacdaa waahrajahu ismaaciiliyu min ariiqi ibni abi cumar can sufyaan wabayana ana alkhaslata almasiidata hiya shamaatat lacdaa wakada ahrajahu alismaaciiliyu min ariiqi shujaac ibni makhlad can sufyaan muqtasiran cala alaaasati duunaha maxaa riwaayaadkaasi caddeeyeen marka marka xadiiska riwayadka si laysu keenay in kelmadda washamaatat alacdaa ay tahay mudrajun min kalaami man min kalaami man min kalaami sufyaan nacam idan idraajkaasi waxa weeyaan eh, kelmaddaas waa idraaj saa ahlulcilmigu raximahum allahu raxmatan waasica ay sheegeen mihaal kale aan ku daro imaam albukhaari wuxuu soo saaray min xadiisi abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam abi hureyra wuxuu nebigu wuxuu yidhi lilcabdi almamluuki alsaalixi ajraan addoonka wanaagsan ee toosan ee saalixa ah ee ka soo baxa xaqi ilaahay iyo xaqa cidda uu addoonka u yahay ka soo baxa laba ajar buu leeyahay buu nabigu alayhi isalaatu wasalaam dadku maxay uqaybsamaan xoriyo xariyo xoriyo addoon marka nebigu xadiiskan wuxuu ka warramayaa addoonka saalixa ah inuu laba ajar leeyahay ha oo labada ajaru leeyaha maxay waa ajar lagu siinayo daacada ilaahay u adeecayo iyo ajar lagu siinayo camalkii iyo shaqadii iyo hawshii uu hayay sayidkiisa uu addoonka u yahay inuu ka soo baxo sidii alle ku ogaa uga soo baxo ammaanadiisii gutana inuu ajar labaad ku helayo waadix ikhwaan markaasuu markaasaa xadiiska waxaa ku jirta waladii nafsii biyadihi allaha nafta allaha naftaydu gacmihiisa sharafta badan ku jirtaan ku dhaartaye biyadihi maxaan gacmo ugu fasiray yaa ii sheegay inuu odhan waayo biyadihi gacantiisa waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacmihiisa sharafta badan ku jirtaan ku dhaartaye maxaan gacmo ugu fasira biyadihi an gacan keliya ugu fasiri waay waa mufradun mudaaf mufradka mudaafkayna mufradka mudaafkayna waa maxay mima mima yadulu cala alcumuum soo ma ama waa min alfaadi alcumuum waladii nafsii biyadihi lowla aljihaadu fii sabiili illahi haddaanu ilaahay jihaadka dartii loo gelayaa jiri lahayn walxaju iyo xajka la xajinaya labadaa cibaade haddaanay jiri lahayn wa biru ummi hooyaday u samafalaya haddaanay jiri lahayn la axbabtu waxaan jeclaan lahaa an amuuta mamluukan inaan dhinto anigoo addoona oo dabadeedna ajar badan ka dhargay oo addoon saalix ah hunaa suaal ayuha alikhwa hal min almumkini inuu hadalkaa dambe waladii nafsi biyadihi lowla aljihaadu fii sabiili illahi walxaju wabiru ummi la axbabtu an amuuta mamluukan inuu hadalkii nebi maxamed noqda ama suurtagal ba limaada hmm. jazaka allah khayr awalan nebiga hooyadii mama noolayn ba hooyadii nebinimadiisa may soo gaadhay hooyadii nebinimadiisa may soo gaadhay goormay dhimatay hooyadii nabigeena alayhi salaatu wasalaam isagoo lix jira bacd ahlicilmi waxau yidhaha afar jira ma aragtaa famaa adrakat nubuwatahu calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisii soomay gaadhin soomay gaadhin iyadoo diintii qoomkeed haysata ay dhibato qoomkeeda qurayshi diinta haysteen e iyadoo haysataa oo ilma nabiyullaahi maxamed uu caruur yahay oo korayo oo uu lix jir yahay ama aan toddoba sano u dhammaystirmin ayay dhimatay hooyadii nacam idan de hooyo uu markaa u samafalo oo uu jihaa oo uga hadho maxaan dhahaayey maaragtay jihaadka ma jirin waa hagaag waa sabab labaad baa jirta ahlicilmigu sheegeen ma hiya ya ayuha alikhwa naam hmm. magaca cabdallah ilaa ku xifdiyo xalaqadaada maxaa la yidhaha xalaqatu bilaal ilaha ku xifdiyo cilmigana ha kuu furo adiga walaalkaaba nacam nebi maxamed isagoo nebinimo la siiyey inuu addoonnimo tamaniyo may suurtagal tahay inuu addoon noqdo calayhi salaatu wasalaam ha wax ka weyn baa la siiyey duxaa wleyli ida saja maa wadacaka rabuka wamaa qalaa walalaakhiratu khayru laka min alula walasawfa yucطiika rabuka fatarda alam yajidka yatiima faaawa wawajadaka dala fahada wawajadaka caa'ila faagna faama alyatiima falaa taqhar waama asaa'ila falaa tanhar nubuwa la siiyey nubuwa calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxaa laga dhigay nubuwo waxaa laga dhigay afdal اlanbiya calayhi salaatu wasalaam bal afdalu khalqi اllahi caza wajala waacazuhum calayhi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam siduu u tamaniyayaa addoonnimo walihada xadiiska imaam muslim baa soo saaray bilafd alabd lilcabdi اlmamluki almuslixi ajraani wladii naf eegada nebigu inuu yihi lilcabdi lmamluki lmuslixi ajraani wladii nafsu abi hurayrata biyadihi lowla ljihaadu fi sabiili اllahi wاlxaju wabiru ummi laaxbabtu an amuuta waana mamluk markuu cadaaday sooma wladii nafsi biyadihi nin kani waayo wladii nafsu abi hurayrata biyadihi idan hada kalaam riwaayada bukhaari waa mudraj nacam waay waa sidaase ka soco <clears throat> mukhaalafat raawi biidraajin gelin uu wax ku daro fii matni lxadiisi aw sanadii uu ku khilaafo wahada huwa lmudraju weeyaan bay culimadu dhahdeen mudraj baa la dhaha waay <clears throat> ha mukhaalafat raawi biidraajin fii matni xadiisi aw sanadihi waa tii shanaad ta lixaad waxa weeye mukhaalafat raawi biqalbin fii matni lxadiisi aw sanadihi raawigu inuu qeyrkii khilaafo oo muxuu ku khilaafaya biqalbin inuu kala rogo inuu qalbi sameeyo kala rog fii matni lxadiisi xadiiska matnigiisa uu ku sameeyo aw sanadihi sanadkiisa ku sameeyo qalbi waa isdhaafin raawigiibaa waxaa iska dhaafaya oo iskaga iskaga dhex yaacaya xadiiskii markaasuu xadiiska sanadkiisiibuu qalbi ku samaynayaayo ruwaadda asmaadoodiibuu ka ayaa ayaa ayuu kala horreysiinaya ama kala waxa weyaan magicii raawiga raawiga magiciisii ayuu magicii aabihii ka dhigaya kii aabihina wuxuu ka dhigaya magiciisi qalbi baa la dhahaa isdabamarin inuu iska dabamaro magacaantii asaaniidda ku jirta inay iska dabamarto ama sanadka laftiisu iska dabamaro qof meel dhexa ku jira uu meel hore geeyo ama qof dabaqadiisi uu ka saaro dabaqadaanu lahayn uu geeyo marka qalbigaasina sanadka matniga xadiiskana wuu galaa sanadka xadiiskana wuu galaa wa hada huwa almaqluubu kaana maqluub baa la dhaha kaana ahlulcilmi maxay u bixiyeen almaqluubu kii la dabagediyey sanadka markaad ninkii horeysay horeeyey dib dhigto kii xagga dambe ku jirana horreysiiso taso qalbi maad samay so iskamay kaa daba marin hay matnigii xadiiska markaad isdhaafiso dee macnihii wuu isbedeli doonaa amiladaynu intaynu midhiyo labo sheegno ku fahmi doonaa waxyaaba lagu gartana waa ka mid yani waa jiraan oo xadiisku maqluub yahay marka maqluubka iyo mudrajka iyo almasiid fi muttasil ilasaniid iyo waxa weeyaan mudaribka iyo macruufka iyo munkarka iyo maxfuudka iyo shaadku dhammaantood mukhaalafo uu raawi sameeyey uu qeyrkii oo xadiiska la wariyey uu khilaafay ayay ka timi waadix ikhwaan h waay aan hal miaal sheego ku dheeraan maayo kana waxaa nabigeena alayhi salaatu wasalaam laga wariyey xadiiska caankaynu naqaano min xadiii man min xadiisi abi horera radi allahu canhu sabcatun yudiluhum allahu fii dili yowma laa dila ilaa dilhu toddoba qof toddoba noocoo dadka ka mid a ah oo harka ilahay harsanayuu nabigeenu sheegay sala allah alay slam maalinta qiyaama toddobadaa nin yaa ku jira wa rajulu nin tasadaqa bisadaqatin sadaqa sadaqadaystay wa rajulu nin oo tasadaqa sadaqadaystay bisadaqatin oo fa akhfaha qariyey xataa laa taclama jooroo aanay ogaanin xataa laa taclama jeeraanay ogaanin shimaaluhu midigtiisu maa tunfiqu yamiinuhu waay bidixdiis laa eh, taclama ilaanay ogaanin shimaaluhu bidixdiisu maa tunfiqu waxay bixinaysa yamiinuhu midigtiisu gacantee wax lagu bixiya midigta waliadaa yani eh, sunada waxaa ka mid aad ah wixii aad bixinayso midigta ku bixiso nacam xadiiskaasi saas sax ku yahay raawi ruwaadda ka mid ah xadiiskaa wuxuu umariyey u wariyey warajulun tasadaqa bisadaqatin faakfaha xataa laa taclama yamiinuhu jeeraanay midigtiisu ogaanin maa tunfiqu shimaaluhu waxay bidixdiisu bixinayso maxaa ku dhacay maxay iska weydaartay raawigaas lafdatu shimaal ayaa lafdatulyamiin kaga darsantay soo ma markaasuu waxa uu u wariyey sidii loo waday cagsigeed ayuu u wariyey qalbi baa ku dhacay culimadu waxay dhaheen riwaayadaasi waa riwaayatun macluula ya waa riwaayo cilida ku sugan tahay oo mukhaalafo ay ku dhacday ay ku dhacday walihaada imaam nawowi wuxuu yihi xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu hakada waqaca fi jamiici nusakhi bilaadina fi jamiici nusakhi muslim fi bilaadina wagayriha wakada naqlahu alqaadi ciyaad can jamiici riwaayaati nusakhi muslim laa taclamu yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu wصaxiixu lmacruufu xataa laa taclama xataa laa taclama shimaaluhu ma tunfiqu yamiinuhu hakada rawaahu maliku fi lmuwaطأ wاlbukhaariي fi صaxiixi wغayruhma min alأma wahuwa wجه اlkalaami lأna almacruufa fi الnafaqati ficluha biاlyamiini ya ficluha biاlyamiini qala alqaadi wayushbihu an yakuna alwahmu fiiha min الnaaqiliina can muslim la min muslimi wahmigiyuu ka dhacay ma imaamu muslim la min annaaqiliina canhu ardaydii cilmiga ka qaadatay bidaliili idkhaalihi bacdahu xadiida malikin raximah llah wa qaala bimili xadiidi cubayd wabayana alkhilaafa fii qowlihi wa qaala rajulu mucallaqu bilmasjidi ida kharaja minhu xata yacuud falow kana ma rawahu mukhaalifan liriwaayati malikin lanabaha calayhi kama nabaha cala hada marka noocaasina qalbi ayaa la yidhaahdaa sheekh wuxuu yidhi tad toddobaad waa mukhaalafat raawi xa mukhaalafat raawi inuu raawigii khilaafo fii kitaabihi kitaabkiisa uu ku khilaafo markuu markuu qorayo ima bitakhyiiri xarfin inuu xaraf bedelo aw xuruufin ama xuruuf bedelo maca baqaa'i suurati lkhadi iyadoo khadka suuradiisa isu eeg tahay fi siyaaqi agga xagga siyaaqi iyo soo aroorinta fain kaana fi naqdi haddii takhyiirku uu dhibcaa iyo xarakada hadduu dhibcaa ku saabsan yahay fain kaana hadduu ay tayiru taqyiirku hadduu ku saabsan yahay fi naqdi dhibcaynta fa yusama baa la yidhahdaa wain kaana hadduu ku sugan yahay fi shakli xarakayntana fa almuxarafu ba la yidhahda halkana maxaa ka soo baxay laba noocoo kale soo maha min anwaaci culumi lxadiis waa maxay tanina raawi rawaadda ka mid a ah, baa dadkii xadiiska uu la wariyey wuxuu ku khilaafayaa xadiiska alfaadiisa warinteedii wuxuu ugu khilaafayaa wuxuu ugu khilaafayaa laba midkood imaa dhigaalka xagga dhigaalku ku khilaafaya wa imaa dhawaqu ku khilaafaya waadix ikhwaan imaa dhigaalka iyo qoridda ayuu ku khilaafaya wa imaa dhawaqu ku khilaafaya oo labada shay markay kale xaraka duwanaadaan misku dhawaq may noqonaya misku dhawaq may noqonaya markay kala kala kala dhibca duwanaadaanna isku dhawaq may noqonaya marka eeg qofka mee shay kelmad mucayana ba akriyey iyo qofka halkii bada yaa ka dhiga laba dhibcood saaray maseba iskuwa arinaya isku mid ma yihiinse isku mid maa marka muxaraf iyo musaxaf oo culimada qaarkood kala saareen ba halkaa ka soo baxday aan hal miaal ka sheega taana aan hal miaal aan ka sheego waay مثلا waxaa la yidhaha raawi baa waxaa la dhaha cawaam ibnu muraajim markaasuu nin wuxuu u wariyey maalan waa tusaale ah cawaam ibnu muzaaxim cawaam ibnu muraajim baa la dhaha raawi baa wuxuu u wariyey cawaam ibnu muzaaxim farqiga udhexeeya muxuu yihi taqyiirku waa maxay taqyiirku waxa weeyaan fi waa waa dhibcaa nina xaa buu akri eh, nina nina ra buu akriyey nina za nina wuxuu akriyey jiim nina wuxuu akriyey xa ma aragtaad way waxaa la mid ah caasim alaxwal iyo waasil alahdab caasim iyo waasil way isku qaldami karaan soo ma ya hay marka waa sidaas marka waynu u iman doonaa iyagoo mufasala mukhaalafat raawi raawigu inuu khilaafo fii kitaabihi ku khilaafo kitaabkiisa markuu cilmigii werinayo qorayo inuu laba midkood mukhaalafo ku sameeyo ima bitagyiiri xarfin aw xuruuf inuu xuruuftii wax ka bedelo oo halkii jiimka ahayd xa ka dhigo ama halkii xaad ahayd jiim ka dhigo halkii zada ahayd zaay azaay inuu ro ka dhigo ma fahanta halkii caynka ahayd inuu qoyn ka dhigo ya maca baqaa'i suurati alkhai fi lshiyaa iyadoo suuradda khadku isu eegyahay oo xa qoraalkeeda iyo jim qoraalkeeda uu isu eegyahay soo ma lakin maxay ku kala duwan yihin maxay ku kala duwan yihiin dhibcaha nacam <laughs> nin waayeelkii culimadii soomaaliyeed ka mid a ah, ee beledkan joogi jiray ayaa qabailka beledkan degaa qabiilo macruuf ahoo la yaqaano ayuu wuxuu wuxuu ahaa sheekh buu ahaayo markay meherada ma garanaysaa ay qabsanayaan way u yeedhan jireen oo de isaga hablihii meherin jiray maalintii dambe isaguna qabiilkan la qabiil maaha waa laba qabiiloo macruufoo labadaba dalka degan maalintii dambe waxaa lagu yihi nimankii reer hebel maanta inan bay doonayaanoo oo bixin mise bixinayaanoo sheekh ba u yeedheen reerkii ka mid ah ya sheekh reerkii ka mid a shee markuu warkii ogaaday ayuu madashii inta laga bixinayay sii tegey <coughs> dadkeenna waa dad ahlukaramahe eh, waa dad dhaqankooda iyo hiddahooda iyo waxa weyaan wax badan oo sharaf lahoo raganimo lihi ku jiro ayuu markay arkeen inuu sheekh yimi ayay isagii hormariyeen inankoodii baa xagga loo leexiyey ma aragtaa sheekheeg sheekhoodii iyaga ka dhashay waxaa la yidhahaa intuu kacay shee ninkii sheekhaha ayuu sabuurad meesha taallay wuxuu ku qoray xaraf deedna wuxuu xarafka akriya dabeedna waxaa lagu uri dee xarafkaasi wax badan buu ixtimaalaa ba buu noqon karaa ta buu noqon karaa ha buu noqon karaa nuun buu noqon karaa haddama gara wax dhibcaana ma laha hadda wax dhibica miyuu leeyahay wuli kaaseme wax dhibica ma laha dabeedna dhibic hal dhibicbu dusha ka saaray muxuu noqday nuun markaasu wuxuu yidhi aniga iyodinku waanwaxaan isaga dhiganahay labadeena qabiil nuunkaasi haddii la dhibcayn waayo miy miyuu arismaya maya markaa labadeena qolo kala hai mayno labadeena qolo ma kala haayno nacam ayuha alikhwaan ahlul eh, waayeelka beledka jooga qaar ka mida ayaan warkaasi ka maqlay waaya waanan u qasdiye inaanan sheegin labada reer lakiin waxaan doonaya inaan kuu tusaaleeyo in in niqaadku hadalku inaanu inaanu inuu dhibcaha ku kala duwanaan karo dhibcaha inuu kukala duwan dhawaqana inuu ku kala duwanaan karo dhawaqa iyadana uu ku kala duwanaan karo amhiladeeduna way noo iman doontaa biidn illahi tacaala iyada oo mufasala bal u fiirsa ayuha alikhwa waa laba safxadood iyo laba safxadood iska dheh ayuu wuxuu ku sheegay cilmi aada u badan oo la khulaaseeyey soo ma jasakum allahu khayran jazaa llahu khayran waa sababtaynu kitaabka u horumarinay haddaad intaa asalka a fahanto oo aad tasawur ka qaadato kutubta dambe si fiican baad u fahmaysaa walihaada haddaad doonayso cilmi inaad sugto mutuuntiisa yaryare usuusha abaa marka hore la sugaa waxba xagga saraha jigsani waa inaad matni mutunta kamida idqaaniso matniga markaad idqaaniso waxa ka sareeya waad ku dul dhisi kartaa wuxuu ka dhigan yahay matniga la idqaaninaya seeska guriga la dhisayo seeska guriga he la dhisayo guriga la dhisayo soo sees looma dhigo lama adkeeyo seeskaasi hadduu kuu adag yahay mut fan kasta matnigii aad ka qaadatay aad si fiican u sugtay usuushii iyo furuucda cilmigaase kale iyo waad sugaysaa iyagana way kuu sugmayaan leanno shay aad wax ku dul haysataa laakiin haddii seesku kaa qaldan yahay ama seesku kaa aanu ku adkayn dee guriga markaad meel dhexa maraysa unbu iska wada fadhiisan warsamasaama markaa ha yaraysanin inaad kutubta mutuuntaa sugto walihada ahlulcilmiga qaarkood baa mutuuntii ay funuunta ka dhigteen fani walba matnigii ama labadii matniya ugu horreeyuu dhigtay ee ugu cumdada ah ayuu ku celcelinaya matnigiibu iska sitaa uu ku celcelinaya ku celcelinaya wallahi mashaayikh waaweyn oo culimo ah oo a'imatun fi lcilmiya ah, oo aanu ilaahay jala wacalaa bifadlihi wa karamihi noo noo noo yasiray inaan la kulamano oo aragno oo wax ka qaadano mutuuntay jeebka ku sitaan wallaahi waad yaabaysaa mararka qaarkood tastaqri waa ninkan badda ah matnigan yare fankan laga bilaabo muxuu ku falayaa laakiin wuxuu fahansan yahay inay halka u dhimato waay suaal nabigeenu alayh salaatu wasalam wuxu uhi sabcatun yudiluhum allah fii ilihi yowma laa ila ilaa iluhu waxaa ku jira warajulu tasadaqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclama yamiinuhu xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu warajulun baa la yidhi ma rag bay gaar ku tahay xadiiska gebigiisa waa rajulun warajulun warajulun warajulun ya rajulaani taxaabaa fi llahi ijtamaca caleyh rajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid saas haye malaa waxay idin odhan doontaa ragg ragga ku gaaraya xulkaas qaar baa la sheegaya lahaa yani laga qaraybta la sheegaa kamid dumarku jannada geli maayaan haye haye maxaa u daliila waa hagaag haye jazaak allah khayr warajulu tasadqa bsadqa warajulu dacathu imraa warajulu qalbuhu mucalaq bilmasaajid warajulaani taxaba fi llahi dhammaanteed macnaheedu maaha inay ragga ku gaartay ee maa waxa weeyaan culimadu waxay idhaahdeen hadihi lkalima laa mafhuuma laha macnaheedu ma aha dumarku hadday cibaadaadka la yimaadaan ma helayaan fadligaasi maaha ee waxaa la yidhaahdaa kharaja makraj alghaalib wamaa kharaja makhraja alghaalibi laa yufiidu lcumuum wnisaau wnisaau shaqaa'iq rijaal dumarku raggay axkaamta la wadaagaan ilaa wixii nas ama ijmaac midkood ku khasisa mooyaane waadixi ikhwaan xukunka la sheegay axkaamta shareecadu waa caam rag iyo dumarba way wadaagaan oo ragga maxaa loo sheegay dee waxaa loo sheegay min baabi alghaalibo dee waxa weeyaan maalan dumarku waxa ay had iyo jeer e, u yihiin daba socod ragga ayay u yihiin ama si kale haddaan u eego waxa weeyaan halkay raggoodu maraan bay maraan axkaamtana ahlucilmigu waxay dhaheen alcibratu fi laxkaam alcumuum wa alcumuum marka culimadu waxay dhahen ma kharaja makraj algaalibi laa yufiid lcumuum aw kelmadda rajul waa nakiratun fi siyaaqi lihbaat la tufiid la tufiidu ataksiis la tufiidu ataksiis baaraka allahu fiikum jazakum allahu khayra allah subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk